أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أساسيات في التربية الإسلامية ويان وأين لحظة مرين هذا بوي سؤاش شن إيو لباتناد أي عشر كانوا كبلا بندون هدي إلى كرال نغضوي ما أركان الصلاة salaada arkaanteedu waa maxay wamaa hiya salaadu maxay tahay markaas yowy salaada arkaanteedii waa maxay wamaa hiya maxayna tahay waa hal su-aal un wey sooma jeed waa hal su-aal oo marka sheekh uu kala saarayo wey salaada arkaante hor maxay tahay wey maxaa loo yaqaana arkaanu salaa maca daalika wamaa hiya maxayna tahay markii la kala faahfaahiyo maxayna tahay wey arkaanu salaati arbacata cashara ruknan salaada arkaanteeda waa afariyo toban rukni iyo toban rugni weyn wahiya iyada alqiyaamu maca alqudrati weyn istaag oo awoodis lala qabo maca alqudra qofka hadduusan awoodin istaaga xanuun uusan la istaagi karin ou hayo wehinsasho lama rabo wehinsashada lama rabo aan istaag waa wehedsanaya waa fadhiisanaya ma bal xanuun uusan la istaagi karin ama luga hadduu naafi ka yahay waa taas baabkeeda gaar wey fadhigu ku tukanaya salli qaa'iman fain lam tastaic yani maaragta faqaacidan waatanuu yidhi calayh salaatu wasalaam fain lam tastaic facalaa janbin kolka alqiyaam maca alqudrati wey rukni wey qiyaamka salaada qofka inuu istaago qodobka labaad takbiiraat lixraam xarmashadii takbiirteedii weeyaan waa salaada gelideeda waxaa lagu gelayaaba takbiirtaas markaas wey waa rukni min arkaani salaa wey qodobka saddexaad qiraa'atulfaatixati faatixada la akhriyo wey qodobka afaraad alrukuucu weeyaan qodobka sharaad alrafcu minhu rukuuca laga soo kor noqda wey qodobka lixaad alictidaalu ictidaalu isa soo toosinta weeyaan qaa'iman xaalo ku istaagayo wey ictidaalka iyo qiyaamka labay kala yihiin ictidaalku waxaa weeye waa markuu rukuuc qofka iska soo toosinaya la yidhaahdaa qaa'iman waa markuu istaago wey oo rabbanaa walaka alxamda u dhahayo wey qodobka shanaad araf waa kaa weeyaan toddobaad dheh assujuudu sujuudi la hoobanayo wey qodobka sideedaad arafcu minhu soo kor noqoshada weeyaan oo sujuudda laga soo kor noqdo qodobka sagaalaad aljuluusu bayna sajadatayni fadhiga laba sujuudo dhexood la fadhiisanayo wey qodobka tobanaad atuma'niinatu xasiloonida weeyaan fii jamiici alafcaali afcaasha dhammaantooda lagu xasilo sida matalan rukuuca ictidaalka sujuuda jalsada bayna sajdatayn afartaas lagu xasilo wey qodobka tobanaad atashahudu alakhiir ataxyaadka dambe wey qodobka labyo tobanaad aljuluusu fariisasho minhu ataxyaadka dambe loo fariisto ama ataxyaadka dhexe asigu horaan usoo sheegn waa bacdi ama haddaan sheegi doonaa asigu kuma jiro wey kan dhexe hadduu noo soo socda xukunkiisa wey qodob saddex tobanaad asalaatu cala nabiyi sala allahu calayh wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu saliyo wey qodob afariyo tobanaad atasliimataani labadii salaam naqsasho wey intaas waa inaad iska fiirisaa waa afariyo toban runi rukni ka mid a ah qofka hadduu ka tago hilmaan hadduu uga tago halmaan hadduu uga tago waa inuu soo celiya ruknigaasi wey kadibna ataxyaada markuu dhammaysto jusa uu la yimaadaa haddii kas uga tagana salaad dhan way buraysaa haddii halmaan uga tagana uusan u noqonin iska asigo og uusan u noqonin markii hore halmaamay laakiin markuu xasuusan u noqonin salaad way buraysaa sidaas wey marka waa tiirisha salaada wey intaadaan soo sheegna wey maa waajibaatu salaati salaada waajibaadkeedu waa maxay wamaa hiya waa kaa wey kolka waajibaatu salaad meesha tan laba qaybood soo jirtaa shaaficiyadu meesha tan waajibaatu salaad xambaliyadu ay ugu magac dareen shaaficadu laba qayb ay ka dhigayaan qaybna waxay dhahaan bacdi oo min abcad sala qaybna waxay ku sheegaan hay-aat sala bay ku sheegaan maalan ataxiyaadka dhexe shaaficadu waxay ku sheegaan ataxiyaadka dhexe bacdi bayna min abcad sala oo qofka haddii halmaan uga tago ataxiyaadka dhexe oo rakcada saddexaad u istaago ma soo noqonayo markuu salaada dhammayso ataxiyaadka dambe markuu dhammaysto laba sujuud saa ula imaanaya khalaas haddii ataxyaadka dhex ulakac uga tago salaadiisa oo dhamma finish waa burisa wahaakadaa xambaliyada laftooda waxay leeyihiin waxay qabaan waajibaadbay ku magacaabayaan ataxyaadka dhexe meesha bacdi shaafici dhahad ay waajibaad dhahan waajiba dhahan waajibaati salaa ay laftooda waxay qabaan qofka haddii halmaan uga tago in uusan usoo soo noqonaynin rakca saddexaad uu istaagay keliya sujuud sahwa imaanayo haddii ulakac uga tagana yani salaadii burayso marka magacay ku kala bedelan yihiin mooyaane sida kale waa iswaafaqsan yihiin waxay ku kala bedelan yihiin inta kale tasbiixda subxaan allah yani rabbana walaka alxamd subxaan rabbi alcaiim subxaan rabbi alacla rabbi kfirlii iyo allahu akbarta takbiiratlintiqaalaadka takbiirat lintiqaal waa ku kala duwan yihiin shaaficiyada waxay yidhaahdaan hay-aatu salaa bay yidhaahdaan qofka hadduu ka tago xataa salaadiis ma burayso saasay qabaan takbiirta qofka duu ka tago allah akbar duu ka tago iska sujuudo ama uu soo kaco salaadiis mabuuraysa leeyihin hadduu halmaamna iska bardhaaf wey laakiin yani xambalida waxay leeyihiin haddii qofka uu ka tago subxaana rabbi alcacla oo kale hadduu ka tago salaadiis way buraysaa bay leeyihin hadduu kas uga tago salaaddu way buraysaa sidaasay qaban ayagu kolka meelahaasay kala duwan yihiin laakiin sida kale waa uun isku meeshii wey waajibaat salaati amaaniya wy waa sideed salaada waajibaadkeeda waa sideed wey iyadu takbiiraat lintiqaali wey guurguuridii takbiiraadkeedii wey guurguurida rukuuca marka loo guurayo marka sujuudda loo guurayo marka sujuudkaasoo kor noqonayo marka lagu noqonayo marka rakacad labad loo istaagayo waa kada takbiiraadkaasa takbiiraat lintiqaal yidhaahdaa qodobka labaad samica allaahu liman xamidah wey qodob saddexaad rabbanaa walaka alxamd xarka lagu akhrinaya waa naqaana sooma qodobka afraad subxaana rabbiya alcadiim wey qodobka shanaad subxaana rabbiya alaclaa wey qodobka lixaad rabbi kfir lii weye oo bayna sajdatayni laba sujuud dhexda la akhriyo qodobka toddobaad atashahudu alawsad ataxyaadka dhexe wey qodob sideedaad aljuluusu fariisasho weyaan lahu ataxyaadka dhex loo fariisto sideedaasaa waxaa loogu magac darayaa baynu niri maxaan dhahna waajibaat sala wey sidaasaa la yidhahda maa mubdilaatu salaati salaada waxyaalaha buriya waa maxay shuruudii arkaantii waajibaadka adaan soo baranay maxaa buriya salaada wey wax buriya maxay tahay wey tarku sharin salaad waxaa burinaya shardi laga tago sida matalan weysadiiba laga tegey tahaaradiiba laga tegey waa tukanaa buri salaad ma ansaxayso ow ruknin ama rukni laga tago min arkaani salaa camdan ulakac looga tago bilaa cudrin cudurdaar la'aan kas buu uga tegay asoo cudurdaar haysanin salaad way buraysa markaas soma jeed cudurdaarku waa maxay halmaanka wey asiguna halmaame buu ka tegey qaalaa salaada beriisa hadduu shardi ama rukni uka tago camdan uga tago w bilaa uga tago salaadii way buraysaa sidaasyo wey ma soconayso wey kolka haddaba arkaanu salaa xambaliyadu ilaa afar iyo toban bay gaarsiiyeen sidaan soo sheegnay shaaficiyadu laakiin ilaa toddobiyo toban bay gaarsiinayaan oo waxay ku daraan arkaanu salaa waxay ku daraan niyada lafteeda way ku daraan niyada waxay ku saxmaan shaaficiyadu waxay ku daraan niyada arkaanu salaad bay ku daraan baynamaa xambaliyada iyagu niyada ay ku dareen shuruudu salaa horaan usoo cadayna arrinkaasi wey qodobka labaad alaklu cuniday weysadu salaadu ku burtaa washurb cabid qofka isagoo salaadii tukana waxbuu cuna waxbuu cabay salaadu baraysa waxaa ka mid a ah maalan raashin baa ilkiis meelaha ku jiri jireen asoo salaada ku jiro ayuu intuu sanyii ay soo baxday buu dhunjiyey wuu liqay salaad way buraysaa soo ma jeedid ama haddii kale asigoon afkiisii macaankii shaaha aadka u zaaidka oo dhanaa macaanka caadka ah ayuu salaada gelay cabitaan buu cabay ma luqluqoonayn marka macaankana aad u zaaid u yahay kiibuu sii dhunjiy sii dhunjiy sii buriyalaad way buriysaa marka cal qofka inuu luqooda la rabaa haddii lacalla wax oo dufan ama wax macaan oo macaanko zaaid ah wax macaanko iska yani oo iska dhexdhexaad ahoo laba jeer hadda candhuufta ku luqday baa iska baaba'aya kaas wax ma dhibay sheegan haddii dareen uu keenayo inuu ka luqluqoodo wey sida fiican dufanta laga luqluqoodo waa kaa sidaa wey qodobka saddexaad oo waysalaada burinaya alkalaamu camdan ulakac loo hadlo wey qofka inuu ulakac u hadlo salaad way buraysaa waa hadalada aan salaada ka mid ahayn baa loo jeedaa wixii salaada ka mid ah faatixadii iyo tasbiixdii labadeedana taas laakiin hadal aan salaada ka mid ahayn maya maalan nin baa handhisooday dhinacaaga salaada ku jira salaada ku jirta alxamdulilah u yidhi yarxamuka allah ma dhihi kartid yarxamukallah hadaa dhahdo salaada way buraysaa sooma jeedid hadalkay ka mid tahay yarxamukallah ducale sooma ma dhihi kartid wey yaa ilaa salaada ku jirta haddee ma dhihi kartid wey sidoo kale addaxiku salaad waxaa burinaya qosolka qofka waa qosla salaad ku jiro qoslay qosolku wixii dhool caddayn ah salaad ma ku burayso laakiin markuu asiga qahqaha la yimaado oo dhawaq shanqar la yimaado marka salaada buraysaa wey qodobka shanaad alcabathu lkaiir dhiildhiilka ciyaarta faraha badan almutawaali xidhiiraysa fi salaa salaada dhexdeeda wey salaada ku jiraa matalan qiyaamkii weeye yacnii mar yani camaamad mar intuus mar saanu saarnaa mar saanu leeyahay mar yanii intuu totosinaa mar saanu leeyahay maanta dhan iska mashquulsan yahay salaad way buraysaa wey halkoo mar toosis dhib mal hal mar aad toosisatay laba mar aad toosis dhib mal laakiin haddii toosiska caada ay noqoto maanta o dham iska cayar ay noqoto iska uun xaraga ay noqoto raadin ay noqoto aad way burisaa sooma jeedid ama haddii salaadii oo yacni qof gadaal u baxay hor u baxay talaabada aad rabtana ku gaarto hata dhibaato ma leh saddex talaabo ka badan waa qaadi kartaa salaad waa qaadi kartaa taas caado wey haddii maalan salaadii waxaa ku soo gaartay iyadoo rukuuceed ku soo gaartay albaabka ka soo gelaysaba safkan halkaas way waana la rukuucay waxaad rabtaa rakacad inay kaa tegin halkaadaad ku rukuucay marka adiga marka rukuucda ka baxdo markaasaad soconaysaa marka si abiibakrta uu sameey oo kale wey ya waa samaynaysaa marka abiibakrata asi lama sheegin inta talaabo uu socda lama sheegin laakiin waxaa la sheegay inuu rukuucay asagoo safka soo gaarin markii rukuuc laga baxay inuu socdayoo safka u dhexgelay oo saa galay waa la faham sooma waa ka haddaba sidaa wey qodobka lixaad alinxiraafu alkaiiru leexashada badan can jihati alqiblati laga leexdo ayaa salaadda ku buraysaa wey inuu leexdo oo saan ugu leexdo jihada salaad dhan ka leexdo matalan candhuufu tufaya saan wey dhib ma leh asoxabadkiisaan u toosan saanuu yii meel banaan ku tukanaya maala carufa qabatay bida utufaya dhibaata male asigoo dhanba leedo ka waran oo saan u leedo salaad ku jiro qiblad ma kala xankara wey waa inuu ilaaliya arrinkaasi wey alinxiraafu leexashaday salaada ku buraysaa alkaiiru faraha badan oo can jihati alqib laga leexdo wey qodobka toddobaad inkishaafu lcawrati cawrada faydinkeeday salaada ku buraysaa awrada qofka hadii ka faydanto salaad way buraysa salaad ku jiro maalan dabeela timid fag awradii waa faydantay hadduu hore ka daboolo dhibaato male intayba haddii hore ka daboolo dhibaato male ama haddii kale macwista ka dhacday waa iska taagan yihin awrad bannaankay taalla warkaasoo kale soo buraysa laakiin haddii horey ka xirto wixiisa hore ka dadejiyey dhibaato male yacni salaad ma burayso meeshu waa la fahmsooma qodobka sideedaad intiqaadu dahaarata dhahaarad oo burto ayay salaada ku buraysaa matan salaadu ku jiray riixa ka dhuusa ka timid asoo salaad ku dhex jiro khalaa salaad way buraysaa sooma jeed wixii weysada burina ku yimaadaba salaad way burinaysaa way buraysaa ama najaasaad jirkiisa taabatay asoo salaad ku jiro najaasaad taabatay najaasadaaseeto haddii camaamada oo kale ay tahay oo qoyan tahay najaasada waa iska tuura camaamada salaad waa wadanaya haddii laakiin macawsiis oo kale kaada faniinkeeda uu gaaro asoo salaada ku jiro macawsta hadduu ridan cawris ay banaanaanayso salaad way buraysaa waxays iska soo dhaqaa markaasuu salaadiis ku soo noqonaya haddii najaasada laakiin shay enjig ay tahay shay engegan hadday tahay intay maradiis kusoo dhacday iska fadhiyo salaadiis waa wadan karaa markaasoo kale dhibaato male marka intaa in laiska ilaaliyo salaada in lagu jiro waxyaalaha burinaya in la ilaaliyo wey waa ka hadaba sidaa wey mazakaatu zakadu maxay tahay halkan waxaan ka gelaynaa zakadii axwaasheedi wey maadaama salaadii aan baranay oo rukun min arkaani salaah ay tahay weliba tawxiidka ay ka tarjumayso la-aantee la'aanteesi acmaasha la aqbalaynin wey maxaa yeele camalka salaada la'aanteed camal lama aqbalo soo ma jeed salaada waxaa weeye camalka ugu horeeya ilaahay lagu caabudo acmaasha kale oo dhan lagu aqbalo wey qofaan salaad lahayn zakow bixiyey iyo waa soomay iyo waa xaj waxma tarta wey salaada waa tiirka koobaad wey lagama maarmo awalu maa yuxaasabu bilcabdu yowma alqiyaama asalaa buna casam yir addoonku waxa ugu horay qiyaama la weydiina salaada wey haddii salaadiisa hagaagto acmaasha kale way hagaaga haddii salaadiisa ay fasahdo acmaashta kale way fasahada markaasi wey ma zakaatu zakadu maxay tahay zakada waxaa weeye sideedaba xagga luqadda carabiga zakada waxa wey tahiir wey isdaahirin wey qofka inuu isdaahiriyo daahiran oo baainan yaa u fiirsan wey qad aflaxa man tazakka waxaa liibaanay qofka isdaahiriyey qalbigiisana ka daahiriyey shirkiga iyo fisqigi fasahaadka daahirkiisana najaasada iyo xaaraamta ka daahiriyey kaasaa liibaanayo addunia aakhira liibaanayo wey amaa sakada tan waxaa weeyaan daahirin weeye maalkaaga inaad daahiriso sida qalbigaaga shirkiga iyo aad uga daahirisay daahirkaagana najaasisaga daahirisay ayaa la rabaa inaad daahiriso maalkaagan inaad daahiriso hantidaadi wey hantidaad inaad daahiriso wey marka ma zakaatu zakadu waa maxay hiya zakadu miqdaarun qadar wey makhsuusun la gaar yeelay min maalin maal xaggiina xaalay ka ahaatay maalkaasoo makhsuusin la gaaryeelay yeelay liaa'ifatin qolona loo gaaryeelay qoladoo qolodoo makhsuusatin ayada lafteeda la gaar yeelay sheekh wuxuu leeyahay zakadu waa qadar la gaar yeelay wey la khasisay wey waxna laguma dari karo qadarkaas waxna lagama dhimi karo qadarkaas la khaas yeelay intuu ka ahaaday min maalin maal wey bis waa maal naf maaha waa maal maalku haddana maksuusin laftiis la khasisay maalo dhan ma maaloo dhan maalkanocyadiis way badan yihiin sooma maah maaloo dhan looma jeedo waa maal nooc gaar ah wey yaa loo khasisayoo la siiya liaa'ifatin makhsuusa qolo gaara ah la siinaya qolo gaar ah ayaa la siinaya sidaas wey kaasa zakada la yidhaahdaa wey maa shuruudu wujuubi zakaati zakada waajibideeda shuruuddeeda waa maxay alslaamu ayaa la shardiya zakada qofka zakada bixinaya waa inuu muslim yahay gaal xoolihiis waa aniimo wey haniimo wey zaka ma asiga ama jizya laga qaadaa gaal ama waa la haniimaysanaa haddii asiga muslimiinta yani ammaankooda ku dhex nool yahay oo ku dhex jirana haddii waxa weeyaan jizya laga qaadaya lacagta haddii asiga uu yahay gaal muxaarib hadduu noqdana waa la haniimaysanaa xoolihiisa wey alxuriyatu xornima la shardiya adoon wax ma lahan karo adoon wax ma ila asigaa laleeyahay asigaa sayidkiis iskale wax ma lahan karo buluuqu nisaabi nisaab gaarideeda la shardiya xoolaha zakada laga bixina waa inay nisaab gaaraan nisaabka waxaa wey qadarka zakada ay ka bilaabato oo laga bixiyo wey matalan geela intay ka bilaabataa yacni zakayntiisa shan soomaa nisaabta shantaasa la yidhahdaa erig intay ka bilaabataa afartan nisaabka afartan markuu erig gaaraa la yidhahdaa buluuqu nisaabi nisaab gaadhidiisa ama galeyda oo kale badarka intoo ka bilaabada toban kintaal wey marka meeshaasa nisaab la yidhaha marka qodobka afaraad almilku taam milki dhammaystiran baa la shardiyaa shayga ninkan uu ka sagaynayo milki dhammaystiran waa inuu u leeyahay milki taam asiga oo leeyahy waa inay markaa markuu zakada ka bixinayo wey qodobka shanaad tamaamul xawli sanadka inuu dhammaystirmaa la shardiyaa fii bacdi amwaal xoolaha qaarkood sanad baa loo shardiya sida geela lood ariga oo kale sida maalan yani curuudu tijaaraha oo kale ayag waxa loo shardiya sanad wey ama badarka beeraha ziraacada oo kale ayaga waxa wey marba markay soo go'aan wey afartii biloodba markay soo go'aan badarka soo go'o ayaa la bixinaya sanadka dhexdiisa qofka haddii laba jeer badar u tabcado labada jeerna badarkiisa nisaab ou gaaro zakada waa laga qaadaya sidaas wey calaa man tajibu zakaa zakadayay ku waajibaysa aan isweydiin horta zakaduyay ku waajibi tajibu cala almuslimi zakadu waxay ku waajibaysaa qofka muslimka ah alxuri ee xurka ah almaaliki lilnisaabi weliba nisaab milkiyey ninkaa zakada ku waajibaysa zakadu waxay ku waajibaysaa ninka xurka ahoo muslimka ah weliba nisaab milkiyey xoolo hadday noqon laha lo ari geel badar hadduu noqon lahaa lacag hadday noqon lahayd inta markaas wey man nisaabu nisaab maxaa la yidhaahdaa waa kan hadduunuu sheegi doona sheekh sooma jeedid nisaab maxaa la dhahaa huwa nisaabku alqadru qadar wey qadarkoo almucayanu la cayinay alladii kaasoo tajibu calayhi zakaatu zakada ku waajibayso wey waxa weye nisaabku waa qadar oo la cayinay wey kaasoo zakada ku waajibayso wey yaa u fiirso wey matala waa saan soo sheegna wey lo-da oo kale soddon tirada markay gaartay zakada ku bilaabanaysa waa nisaabtii wey soma jeedid dahabka iyo qalinka iyo waynagu soo socdaa mid waliba nisaabtiisa shay aan nisaab gaarin zaka lagama qaadi karo waa xaaraam in laga qaado wey maa nisaabu zakaati dahabi dahabka ka zakayntiisa nisaabtii waa maxay nisaabta dahabka looga zakeeyo waa intee cishruuna diinaaran waa labaatan diinaar wey labaatan diinaar weeyaan yacni dahabka qofka markuu gaaro labaatan diinaar markuu gaaro ayaa sakada laga qaadaya labaatanka diinaar halka diinaar baa wuxuu keenayaa afar garaam iyo laba riigo meelahaasoo kale keenaya waa halka garaam marka la isku dhufta labaatankii diinaar marka lagu dhufto wuxuu keenayaa amsa waamaanuuna giraaman ayuu keenaya sooma jeedi taqriiban wuxuu keenayaa sideean an garaam oo taqriiban u keenaya marka dahab wuxuu ka bilaabanayaa sideean iyo an garaam buu ka bilaabanayaa dahabka laga sakayntiisa sideean iyo an garaam buu ka bilaabanaya halkaas laga bilaabaya sooma jeedid waa kaas sidaas yow waa haddii dahabka cayriinka ah u yahay iyo dahab nooc ka ahaado markaas marka maa waa kaa wey marka sideetan iyo shantaa garaam maxaa la bixinaya wey maxaa la bixinaya waxa la bixinayo waa ka haddaba weeyaan waa kaa wey waxa la bixinaya waa rubuc diinaar labaatanka diinaar rubucu diinaar baa la bixinaya rubucu diinaar waa la fahm soo maa rubucu diinaar waxaa weye halkii diinaarba afar loo qaybinaya afar marka loo qaybiyo afarta meel ka mid ah waay adigoo hal garaam iyo wax yar hal riiga miya wax saasoo kale raacaya laga qaadaya ninka markuu dahabkiisoo sideetan shan garaam bal fiiri ilaahi subxaana wa taala fadligiisa sideetan iyo shan garaam qof markuu leeyahay waxaa laga qaadayaa hal garaam iyo hal riigo oo kale ayaa laga qaadaya oo sakada looga qaadaya hadduu ka bato sideetan shan uu ka bato boqol hadduu gaaro ama laba boqol garaam saddex boqol garaam kun garaam fa bixisaabihi wey waa la xisaab mar weli waa lagu dhufanaya la fahmsoomashaasayto maa nisaabu zakaati lfidati fidada ama qalinka ka sakayntiisa nisaabteeda waa maxay nisaabta looga sakaynaya fidadu ayadana waa imise waa xajiyo wey miatay dirhamin waa laba boqol dirham wey laba boqol dirham baa yani looga sakaynayaa yani dirhamka ama qalinka wey laba boqol dirham waxaa weeyaan situmia arbaca wa cishruuna garaam wey taqriiban waa lix boqol afar iyo labaatan garaam markuu gaaro qalinku marku gaaro garaam marku gaaro taqriib markuu gaaro markaas sakada la qaadaya waa ka markaa sidaas w ah, markaas la qaada sidaasoo kale wey waa ka markaa sidaasaad leedahay wey adu waa laba boqol dirham wey laba boqol dirham ayaa la qaadaya marka labada boqol dirham asi laftiis waxaa la qaadaya waxa weeye macna rubc lcushur baa la qaadaya rubc lcushur rubulcushur wey rubulcushurka waxa wey asigana ah, waxa weeyaan maaragtay waxaa la samaynayaa laba boqol dirham waxaa la leeyahay labada boqol dirham maxaa cushur ah labaatan baa cushur ah labaatanka maxaa u rubaca ah? shan shan dirhamaa la bixinaya sidaasi wey ya saasaa la bixinaya waxaa la bixinayaa yani magaciisa rubucushur sidaasaa loo bixinaya macnaha labada boqol diinaar labada boqol dirham laba boqol dirham waxaa la bixinaya shan dirham waa sidaasyo wey waa ka haddaba sidaasyo wey xilligii hore waxaa la isticmaar lacagaha dirham ka qalinuu ahaa diinaarkana dahabuu ahaa laakiin xilliyadan haddaan joogno lacagta la isticmaalo waad aragta xaansho way xaansho warqad wey dhammaan warqad la daabacay wey sidee la yeelaya culimadu waxay leeyihiin zakad marka waxaa loo qaadayaa xadba waa lagu qiyaasanaya ma lacagta soomaaliya o kale hadda waxaa qiimo male mogta yaa waxay ka bada zakada waxaa lagu bilaaba laba boqol kun aa lagu bilaabaya qofka laba boqol kun lacagta hadday gaarto zakada way ku bilaabanaysaa milyankii marka waxaa laga qaaday waxay noqonaysaa milyankii in laga qaado ad labadii milyan eh, ahaa milyankii wey haddii labadii boqol kun shan kun haddii laga qaado milyankii meeqay keenaysaa labaad shan kun sooma labadii milyan konton kun ay keenaysaa marka sidaas wey waa ka haddaba sidaas wey sidaas looga qaadayaa wey maa nisaabu zakaati zuruuci zuruucda macnaha waxyaalaha beeraha ka baxo dalagyada beeraha ka baxo ka sakayntooda nisaabteeda waa maxay nisaabta looga sakaynayo waa maxay markaa sidaas wy khamsatu awsuqin waa shan gaadiid sakada zuruucda waxay ka bilaabanaysaa shan gaadiid badarka shanta gaadiidna waa maxay alwasqu situuna saacan wey halka gaadiid waa lixdan suus wey halka suusna afar koombo way ogow halkiisu afar koomba wey marka waxaad samaynaysaa shan gaadiid soo maa shan gaadiid markaad ku dhufato lixdan ku dhufta meeqay keenaya saddex boqol dheh saddex boqol soo maa saddexda boqol ba haddan waxaad ku dhufanaysaa afar koomba ku dhuf saddex boqol suu soo maa afar ku dhuf kun iyo laba boqol koomba wey kun iyo laba boqol koomba oo dhaay ah wey marka toban loor min boqol iyo labaatan koombo ayaa la rabaa zakada meesha ka bilaabanaysa toban loor tobana loo qayb boqol iyo labaatankii kun iyo labadii boqola waxaa loo qaybinaya tobana loo qaybina toban u qayb meeqay keenaysaa min boqol iyo labaatan koombo wey marka badarka marka waxa weeye zakada waxaad ka bilaabanaysaa boqol maya toban iyo laba toban loor oo min boqol iyo labaatan koombo wey toban loor min boqol iyo labaatan koombo markaasa hal dhoo laga qaadaya sidaas wey waagi hor anugu kintaal baan dhihi jirayo lix tinigu ahay had maanta lix tinig waa laga tegay mogta waxa way afar tinig afar tinig iyo waxaasaa la isticmaalaya qaarkood afar tinig kada waa laga yidhi saddex tiniga laga dhigay marka saasuma waxaa la rabaa inay u gaarto toban loor min boqol labaatan koomba wey wixii ka dambeeyo labaatan hadduu yihiin laba laga qaadaa soddon haddii yihiin waa ka sidaasa loo qaada marka sidaas wey dhay dhay lagu qaadaa maan sabuul maaha sida zakada dhaya lagu qaadaa sabuul laguma qaado sabuul waxa wey qiyaasta way kaa dhumaysaa waa jirtaa sabuul dad ku bixiyaa jir laakiin sabuulka qiyaasta lama keeni karo badanaaba waa jirtaa loorar lagu cabiro oo laleeya loorkan wuxuu keenayaa sabuul ah wuxuu keenayaa toban suus ama sideed suus oo dhaayu keenaya waa la yidhaahdaa loorkan sabuul ah laakiin kaas waxaa ka fiican qofka inuu dhaay ka dhiga fiican ayadoo dhaay ah zakada looga qaado haddii qiyaas aan la keeni karin wey inta adig wax lagu soo raaci lahaa ama adig aad wax raaci lahayd wey maa nisaabu zakaati alibili geela ka sakayntiisa nisaabteeda waa maxay khamsatun min alibili waa shan wey shan xaalaad wey shan xaalaadoo ka bilaabanaya geela waa weyn yahay mogtahay xoolaha ka xayawaanada kale maasha allah waa ka waaweyn yahay marka shanaab looga bilaabo zakadiisa shan markuu soo gaaro neef ari wey haddana ilaa toban ka gaaro waa loo sugaya ilaa toban ka gaara neef laga qaada sanad toban hadduu gaaro laba neef u noqonaya haddana ilaa shan iyo toban uu ka gaarayo labadii neefle la qaadaya maalintii shan iyo toban uu gaaro haddana waxaa la qaadaya haddana maaragta saddex neef la qaadaya haddana waa la sugaya ilaa iyo ka gaaraya maarata magaciisa labaatan u gaaro waa la sugaya saddex neef la qaadaya maalintii labaatan u gaaro maxaa laga qaadaya marka afar laga qaadaya waa kan sidaas wey haddana waa loo sugaya ilaa maalintu oo gaaro ayaa laga qaadaya hashii nirigtii yareedoo oo sanadjir wey sanadjir wey bintu makhaad baa la yidhaahdaa bimacnaa sanada u go'ay sanadkii labaad bay wax ka bilowday wey laakiin dadka reer baadiya laba jiray dhahaan waxa waaye magac gaaray u yaqaanaan anigu magaca ah hadda aan u naqaana magac isku mid maaha ay waxay dhahaan nirigta waa midda hooyadeeda hadda nuujinaysa way mogtahay tan bintamaqaadadu waa mid hooyadeeda hadda yani uurka leh way mogtahay marka taaseeto waxaa la yidhaahdaa sanad jir wey sanaday dhammaysatay sanadkii labaadee wax ka bilowday laakiin ribaadiya laba jiray dhahayaan maalan binta labuunada oo kale waxay dhahaan ribaadiyaha saddex jiray dhahaan anuu laba jira u laakiin maxaa yeelay laba sanay dhammaysatay sanadkii saddexaadee wax ka bilowday way ya waa la fahm soomaa marka bintu makhaadadaa sidaasi wey sidaasaa lagu wadaya marka maa nisaabu zakaati albaqari lo-da ka sakaynteedan waa maxay nisaabta wey nisaabta ay ugu bilaabato sakada loogu bilaabayo alaaثuuna baqara soddon sacaad wey lo-da markay soddon sacaad soo gaarto markaasa la qaadaya dibya la qaadaya oo sanad jir ah afartan markay gaartana ilaa soddon ilaa afartan uu ka gaarayo sanadkaas dibigaasa laga qaadaya oo sanad jirkaa marka uu gaaro afartan markay gaarto haddana waxaa la qaadaya qaalin oo laba jira laga qaadaya marka afartan gaarto wey afartan haddana ilaa iyo waa loo sii wadaya marka caadiya loo sii wadaya markaas marka waa haddii toddobaatan ay gaarto hal dibi oo sanad jir hal qaalin saasoo kale wey oo musino ah haddana tirada adigu waxaa weeye sidaasaa loogu xisaab marki loogu xisaabaya wey maa nisaabu zakaati alghanami ariga ka sakayntiisa nisaabtiisu waa maxay arbacuuna shaatan afartan iyadood asagoo afartan markuu soo gaaro ayay sakad u bilaabanaysaa waa kaa wey afartankiiba hal neef ari wey mar alla afartan marka hore ilaa boqol iyo labaatan neefkaas arina laga qaadaa bis boqol iyo labaatan iyo kow sanadka markuu noqdo laba neef ari u noqonaya haddan ilaa laba boqol ka gaarayo labadii neefla laga qaadaya amaya laba neef sooma ayaa laga qaadaya laba boqol iyo kow maalintou gaaro saddex neef oo bilaabanaysa iswaakadan saas ku adiga liman tusrafu zakaatu zakada yaa la siiyaa zakada yaa la siiyaa cid la sii waatuma tusrafu zakaatu tusrafu zakaatu zakada waxaa loo leexiyaa ila alasnaafi taaliya sinfooyinka hadda soo socda loo leexinaya intaasa la siinaya akada iska siin maa cid kas siin maayo waa sinfooyinka hadda soo socdo ayaa la siinaya alfuqaraau fuqarada la siinaya waalmasaakiinu ayaa la siinaya waalcaamiluuna calayha ragga ka shaqaynaya sakada qaadideeda caamiliinta ayaa la siinaya waalmu'allafatu quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dimayo oo yacnii haddii sakada la siiyo islaamka wax badan kusoo kordhinayaan sida ugaasyada oo kale qaarkood iyo salaadiinta qaarkood oo haddii maaragtay oo dad iska yacni iska liita ah oo qabaa'ishoodan ay aad u raacsan yihiin haddii ayaga wax la siiyo in badan ay soo dumayaan qabaa'ishooda ayaa la siinaya wa fakku riqaabi qoorta la xoraynteeda la siinaya oo la fakinteed macnaa mukaatibiinta way addoonka la kitaabeeyey oo sayidkiisa uu yidhi haddaad ii keento lacag intaa la eg xur baa tahay ayaa la siinayaa si ugu kaalmaysto xurnimada naftiisa inuu xur noqdo waalghaarimuuna kuwa deemowey baa la siinaya daynta maaragtay xalaasha ah wey dayn oo xaaraam iyo daroogo loo qaat aan ahayn dayn bal ayaga naftooda baahidooda u qaatay reerkooda ehelkooda u qaatay lagama maarmaan u qaatay oo deemoobay deyntana loogu dhegan yahay waxay ku bixiyaan aan haysanin wey man qof dayntiis wau ku bixi haysto la siin maayo sakada la siin maayo waa nin deyn lagu leeyahay haddana wax uu ku bixi aan lahayn nan deynta loogu dhegan yahay kuwaasaa la siinaya wasaacuuna fii sabiil illah iyo kuwa ilaahay dartiisa u shaqeeya ee acmaasha islaamiga gacanta ku hayo yaa makaatiibta ka shaqeeya jihaadka gala kuwaasa la siinaa iyagan markaasi wey zakadu waxbay ku leeyihiin wey waalmusaafiruuna ayaa la siinaya kuwa musaafiriintaoo safarada dhaadheer safraya matalan nin ka yimid wadan wadan kale ugusii gudbaya oo deegaan zaka laga bixinaya soo maray yacnii sahaydiina ku kala go'day oo wuxuu maanta yani waddo ku simar aan haysanin ayaa la siinaya sidaasi wey marka sideedaas sinfo ayaa zakada la siinaya fuqarada ugu horayso masaakiinta ku xigto akada waa la siinaya wy sooma jeedid culimmadu faqiirka iyo maskiinka way kala saareen faqiir waxaa la yidhaahdaa nin maanta hadduu soo shaqeeyo baahidiisa labaatan ku wey maalan hadduu maanta soo shaqeeyo soo shaqeeyo wuxuu soo helayaa toban kun baahidiisana waa labaatan kun xaafadda waxaa looga baahan yahay faqiir baa la yidhaahdaa kaas maskiinkan waxaa weeye waa nin baahidiisu maanta labaatan kun ay tahay hadduu soo shaqeeyo soo shaqeeyo toban iyo shan kuna soo helaya meeqaa ka dhiman shan kuna ka dhiman marka haddaad fiiris faqiirka maskiinka faqiirkaaba liita sooma ya ilan faqiirka labaatankii kun tobana uga dhiman haye maskiinkana labaatan kun maxaa uga dhiman shanaa uga dhiman marka waa anood maskiin iyo faqiir yaan yaan aad u liidana maskiinka sooma ya maskiinkaasoo dhowb hadda faqiirka sii liitaba marka kuwaasa sakada la siinaya kuwa ka shaqeeya mualafat alquluub ataan soo sheegna sooma dadka wax badan laga rajaynayo wey soo islaamidooda in dad badan ay soo dumaan marwaxa weye yani ninkii caraabiga ahay oo kale nacalislaam oo yani laba buuro dhexdooda eri daaqaya siiyey ehelkiisa markuu u tegey wuxuu allah nin aan u aaba yeelin soo arkay xoolaha bixintooda reerbaadiy xoolaha ku adga mogtahay nin iska bixinaan soo arka war ninkaas rumeeya bur diintiis raaca buur islaamnimada raaca kolka waxa weye waxaa la siinayaa dadka maaragtay oo runtii wax badan la rajaynayo islaamkoodii wax badan inuu muslimiinta u taro wax badan islaamka kusoo dumayo kusoo kordhinayo ayaa la siinayaa mualafatulqulub waa lagu soo dumaya waa ka haddaba sidaasi wey man ilmamnuucu bidafciha yaa waayo kan laga reebayo zakada dhiibideeda wey siismadeeda zakada siismadeeda kan loo diiday aan la siinin waa kuma alkaafiru gaalka zaka la siin maayo laga siin maayo zako la siin maayo nin gaal mushrig ah wey alraqiiqu addoonkii oo kale la siin maayo addoonka markii la kitaabeeyaa la siinaya mooyeen addoon aan la kitaabaynin oo sayidkiisa uu leeyahy wax la siin maayo addoonka xataa dharkii sayidka iskale iska dhaaf asige la siin maayo wey alaniyu ninka hantiilahan la siin maayo aniga labaa loo kala qaybinaya ninkan wuxuu ani ku yahay kaabka kaabku ani ku yahay xifadley wey guryuhu dhisaa beeruhu falaa ya waa darawaal baaruuda u yaqaana waa shaqaysan karaa waa xifadooyin buu yaqaana ninkan waa shaqaysanaya maanta duqbaxo boqol kun laba boqol kun buu soo helaya ninkaasu korsi kala siin maayo maxaan wuxuu ku deeqtoomay kasabka sooma jeed xagga xirfadu ku deeqtoomay waa nin shaqaynay ama wabashaqoba hayaaba mushaaru qaata bishii midda kale oo zakada aan la siinayn waxaa wey ninka hantida leh wey dhaqaalu leeyahay dukaana u furan baawura u socdo beer aseenda u taal ama haddii kale tabakayd allah ka dhigo maalinta wuxuu leeyahay dhaqaalo ku filan buu haysta oo gurigiisana ku biisho dukaankiisana ku horumari u haysta waa nin hantida dhaqaale leh wey ninkaasan la siin marka sidaas wey man talzamuka nafaqatuhu sidoo kale zakada waxaan la siinayn oo laga reebayaa ninka nafaqadiisa kugu laasimtay sida waalidkaa oo kale zak siin mayso xaaskaa oo kale zak siin mayso caruurtaad oo kale zak siin mayso wey nafaqadoodii way ku saaran tahay wey laakiin xaaskaaga xoolaha ayda zakaynayso hantideeda way ku siin kartaa way kusiin karta ilaa iyada waxaa weeye nafaqadeeda ayado nafaqadaad mayo ku waajibtay mayo ayadu waxay ku siisa ixsaan bay ku siisa haddii maanta ay hantiil ay tahay dhaqaal ay leedahay oo guriga biilka ay bixiso ixsaan bay ku bixisay mayun waajib ay saaran ma ahayn marka saas darteed waxay awooddaa inay zakadeeda ku siiso xoolaha zakada ku siin kartaa marka waa kaas sidaas wey man talzamuka nafaqatuhu weeyaan ayaan zakada siinaynin wey banuu haashim qodobka shanaad oon zakada la siin waa dadka reer banuu haashim wey aalubeytka rasuulka caleyh salaatu wasalaam zakana siin maayo maxaa nebiga cala sl wuxuu ku sheegay zakadu inay tahay awsaakhu nnaas dadka wasaqadoodii wey wasakhu mogtaa zakada sida wasaqa la iska bixinayo wey qashin la iska bixinayo wey ee markuu zakada maalan ninkan geelisa boqol halaad markuu yahay markuu zakada ka bixiyo sida shareecada waafaqsan u bixiyo inta u hartay waxay noqonaysaa in nadiifay noqonaysaa laakiin haddaan zakada laga bixinin boqolka halaad waxay wasakhaysan yihin waa ka sidaas wey kolka saadarasan wuxuu yidhi owsaaqu naas weeyaan marka nabigeena ma qaadan jirin aalkiisana waa u diiday inay qaataan waa laga reebay mal ajnaasu jinsiyaalku waa maxay almafruudatu la farad caleyha korkeeda azakaatu laga bixiyo noocyada lagu farad yeelay zakada la bixinteeda waa maxay alxarsu sida badarka oo kale laga bixinaya soo ma jeedid waxaa laga bixinayaa xarsiga xarsiga waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha la duugo oo la abuuro sida geliida oo kale sida matalan bariiska oo kale qamadiga oo kale iyo muurdiga oo kale ayaa la yidhaahdaa ayaa laga bixinaya zakada almaashiyatu xoolaha laga bixinaya hay-an a laga bixinaya labada lacag ayaa laga bixinaya ay dahab walfidata labada lacag dahabka qalinkaa loo jeedaa wey ama labada kaashna waa la yidhahdaa annaqdaan labada kaashna waa la yidhahdaa labada kaashka ah macnaha ay dahab walfidatu wey mal mawaashi mawaashidu waa maxay allatii tajibu zakaatu ay ku waajibays fiiha mawaashida dhexdoodu mawaashida zakada in laga bixi waajibayso waa maxay alibilu waa geela walbaqaru iyo lo'da iyo walhanmu ariga saddexdaasa mawaashi la yihahda fardaha kuma jiraan dameerada kuma jiraan digaaga kuma jiraan u fiirsagun walow dhammaantood la wada dhaqanayo laakiin kuma jiraan waxa sakada laga bixinayo oo mawaashida waa geela lo'da ariga wey maa shuruudu zakaati lmawaashi mawaashida waxa loo shardinayaa zakayntooda waa maxaa loo shardinaya marka zakada laga bixinayo annisaabu nisaab baa loo shardiyaa geela shan bay ka bilaabanaysaa nisaabtii sooma ariga afartan lo-da soddon qodobka labaad iktimaalul xawl sanad dhammaysankiisa loo shardiya sanadka laba iyo toban bilood inuu dhammaystan marka zakada la qaadayo qodobka saddexaad kownuha ahaanshahooda loo shardiya xoolahaasi saa'imatan inay noqdaan kuwa la foofinayo kuwa soofaya inay noqdaan soofaya xoolahaas inay noqdaan kuwa soofaya inayna ahaan kuwa moorada lagu quudinayo haddii matalan ninkan konton xalaad geel ay u xaraysan tahay derbi intuu soo ooday badar iyo moordi iyo waxaas usoo gedayo bal usoo gedayo oon bannaanka bixinaynin biyahooda la soo badarkooda la soo sidaa ku quudinayo zaka laga qaadi maayo kunba gaaran xoolihiisa maxaa loo sharda marka xoolaha looda ariga geelaba inay kuwa soofaya duurku soofaya ee loo sharda markaasi ow mal xawlu xawlku muxuu yahay alxawlu xawlku iktimaalu nay cashara shahran laba iyo toban bilood oy kaamil noqoto xawl la yidhaahda xawlku waxa weeyaan laba iyo toban bilood inay kaamil noqoto wey ubahkaa sidaas wey mataa furidat zakaatu zakada goormee la farad yeelay mataa goorme furidat zakaatu zakada la farad yeelay fi alcaami athaani lilhijra sanadkii labaad ee sanadkii labaad ee ayaa la farad yeelay waa kaa wey mal asnaafu sinfiyaalki waa maxay allatii sinfiyaalkaasoo tajibu zakaatu zakada ay waajibayso fiiha dhexdeeda wey sinfiyaalka zakada ay ku waajibaysa in laga bixiyo waa maxay alxubuubu xubuubta laga bixinaya xubuubta waxsaan soo sheegnay gelayda iyo digirta iyo adiga gelayda iyo sida matalan maaragtay moordiga iyo bariiska iyo qamadiga kuwaas xubuub la yidhahda wey wathimaaru ayaa laga bixinaya himaarta waxaa loo jeedaa cinabka iyo timirta timirta loo jeeda aydan himaarta wey timirta loo jeedaa wey waxaa laga bixinayaa wasaa'imatu min alcaam xoolaha kuwooda suufaya lo'da geela arigaba wاdahabu wاlfidatu ayaa laga bixinaya dahabkaiyo qalinka laga bixinaya wa curuudu tijaarati tijaarada badeecadeeda laga bixinaya zakada curuudu tijaara tijaarada badeecadeeda ayaa laga bixinaya sidaas yowi qofkiis markaas yowi waalmacdinu gud qalinkiyaa laga bixinaya waalrikaazu iyo duukufaareed soo ma jeed macdinka waxaa weeye godadka qalinka laga qoda la yidhahdaa ayaa laga bixinaya rikaaskan waxaa weye duukufaareed bay dhihi jireen culimmadu waxaweye maalan xiliyadii hore ma jirin sida maanta yacnii ah, waxyaalaha qaaliga aan jecelnahay lacagta oo kale qasnad baa lagu xareeyaa dharka oo kale waxaa lagu xareeyaa maaragtay armaajooyin maacuunta oo kale meel lagu talaagaal soo maha marka waagii hore laakiin casriga inta la gaarin ka hor ma jirin waxaas ninka de maalan lacag badan hadduu yeesho ama maacuun ama shay qaali ah dahba noqdo intuu waxyaalo uu geliyo weel uu ku xirxiro godu u qodaa dhulka hoostiisuu gelin jira maalan beertiisa garas ku yaal hoostiisuu gelina ugu yaraan afar mitir qodaa waa gelina ama dudun hoosteedu beertiisu gelina ama sariirtii hoostiis gurigu gelina ninka markuu waa dhimana ciduu u dardaar ma jiro ilan waa meesha ku qariya mogtahay waa dhimanaa xoolihiis meel oguma oga waa dhintay cid meel ka og ma jirto wadankii marka sanadka boqol sanaa la dhammaatay boqolka meeshii waa guryihi waa dudumeen dhulkii hawduu noqday geedaa ku baxay boqol sana laba boqol sana saddex boqol sana kasoo wareegtay mar dambaa meesha marka dad baa degaya oo deegaanka dhiganaya markaasa dhulkii la qodanaya masquul ha ka qotaan beer ha ka fashaano waxaa soo baxaya laba boqol saddex boqol sana hada ka hor wixii la duugay ayaa soo baxaya dahab baa ku jira maalan alaab qaaliya ku jirto cid lehna lama yaqaan yaa iskale waa jaahiliga la duuli maaha islaamka dhexdiis maaha waa jaahiliga wey kaasoo kale waxa weeyaan rikaas baa la yidhahdaa saas yidhahda marka shan meel hal meel baa la bixina khumus shan dhiga laga dhiga waxaas la soo saaray shan dhig a laga dhigaya hal dhiga ma kala bixinaya zakaan loo bixinaya sidaas waa ka haddaba wey asnaafta zakada laga bixiyo waa ta haddaba sidaa wey calaa man tajibu akaatfidri akaatulfidrigay ku waajibi akaatulbadan waalayaakaadii hore akaatulmaal bay sooma tan waxaan dhahaynaa akaatulbadan wey akaatulfidri macnaa akaatulbadan wey akaatulfidrigay ku waajibaysaa wey calaa kulli muslimin qof kastoo muslim bay ku waajibaysa sakaatulfidriga kaasoo xurin xur ah maalikin milkiyey maa yasiidu wax ka dheeraad ah can quutihi iyo wa quuti man yacuuluhu u nafaqaynayo fi lyowmi waleylati yowm habeenka bisha soonfur ay dhalanayso iyo maalinteeda asiga ciyaalkiisa quudkooda wax ka dheeraad ah milkiyey badar ha noqdo xoolo ha noqdaan lacag ha noqoto akaatulfitrinkaas ku waajibaysa maalan sida akaatulfitr habeenka waxay waajibaysaa oo bisha soonfur ay dhalanayso ilaa maalinteedii ay waajibaysa waa ka barinayo markay ku waajibay ninka habeenkaas maalintaas wax ka dheeraad maalan yani aryow leeyahay lacag ma hays laakiin badar ma hays laakiin arya moorad u buuxo sooma jeedid yacnii ninkaaseeto zakaatu fitri waa laga rabaa neef ar inuu suuq geey waxweyn maa waasokada waa geen karaa ama haddii kale badan ma qabo laakiin lacag ba u taal qasnadaa waxa ugu jirta ugu yaraan shan milyan toban milyan ugu jirto hal maal ma cunaa maya marka waa ka bixina zakaatu fitri waa laga rabaa hakada ama badara u duugan anfuusa ugu jirtaba waa kuwa jazkad marka sidaas adigu calaa kulli xaal inay ka dheeraad noqoto habeenkaas iyo maalintaas ciyaalkiis waxay cunaan inay dheeraad ka noqdo marka sidaas wey calaa kulli muslim bay sakada ku waajiba sakaatulbadanka xurin oo xur ah muslimkaasoo maalika milkiyey maa yasiidu wax ka dheeraata can quutihi iyo waquuti man quudkiisii yacuuluha uu nafaqaynayo fi lyowmi waleylati habeenka iyo maalinta habeenka ciida iyo maalinteedii maa masaarifu zakaat alfitri sakaatulfitriga makaanu laaxinteeda waa imisa imisaa loo leexinaya hiya iyadu almasaarifu amaniyat un weeyaan zakada meesha zakaatulfitri halka loo leexinayo sideedii sinfo makaani leexintooda un wey allatii taasoo tuqraju laha loo bixinayay azakaatu sideedtii sinfo maaragtay zakada loo bixinayay uunbaa haddana ma loo bixinaya zakaatulfidriga ayagu unba la siinaya sidaas wey waa kadaba wey maa miqdaaru zakaat zakaatulfitriga qadarka la bixinayo waa maxay qadarka la bixinaya zakaatulfitriga saacun suusa la bixinaya mimaa shay xaggii ka ahaaday yuctaadu la caadiyaysay oo min alquuti alghaalibi ka mid ah quudka inta badan dadkay cunaan sooma jeedid oo la caadiyaysay suusa la bixinaya sida maalan geleyda oo kale waa wax inta badan la cuno wey moordiga saasoo kale hadda maanta bariiska kusoo darsan bariiska inta badan waa la cunaa maanta wadanka bariis la cunaa baadi haddaa tagto bariis ma weynaysad magaala saasoo kale wey waa laga bixinaya marka laba wey midna waa la beegaa midna waa la miisaama sooma haddii matalan aan soo qaadano miisaanka oo kale markaan soo qaadano yacni bariiska oo kale laba kiilo iyo bar oo kale la bixinaya laba kiilo iyo bar oo kale inta la bixinaysa kada baynamaa badar hadduu yahayna galley iyo moordaday tahayna afar koon baa la bixinaya qumbaalayda qumbaalayda afar koon baa la bixinaya waa kan sidaas yow mataa shurica zakaadulfidri zakaadulfidri goormee la jideeyey fii nafsi alcaami isla sanadkaas dhexdiisa la jideeyey alladii sanadkaasoo furidat fiihi zakaatu zakada la farad yeeli sanadkaas zakatulmaalka la farad yeeli unba zakada tanna la farad yeeli markaas yow ma sawmu soonku waa maxay soom maxaa la yidhahdaa waa ruknigii saddexaad wey waxaan ka soo baxnay salaadii waxaan ka soo baxnay zakada hadda waxaan ku jirnaa soonkan gelayna markaasi wey waa acmaashaan ka hadlaynaa markii guud aan loo fiiriyo ruknigii afaraad wey shahaadateynkataan ka soo bilowno ruknigii afaraad wey laakiin markaan u fiirino acmaasha ama furuucda markaan u fiirino ruknigii saddexaad wey soonka markaasi wey al imsaaku soonku afhaysasho wey can jamiic almuftiraati waxyaalaha wax afurinaya dhammaan laga afhaysto min duluuci alfajri fajarka dharashadiisa laga bilaabo ilaa huruubi shamsi ilaa ay qoraxdu ka dhacayso wey maca niyati niyana lala qabo wey ninka markuu soomayo habeenkii niyada la imaanaya niyada la imaanshaheedana maaha inuu odhanay naweytu soomi hadan can cadaa'i fardi shahr ramadaan inuu dhahaya maaha bal qalbiguu ka niyeysanaya bas intaas oo carabka dhihi lahaa qalbiguu ka dhahaya bis waabuu dhammaatay wey qalbigu ka dhaca waanu ansaxan marka sidaas yow marka soonku waxa weye rukni min arkaan alislaam wey oo qofka hadduu inkiro waa gaaloobaya asigoo awoodo inuu soomo hadduu soonkaas ka tagana dembi kabiiru ku dhacaya waa sidaas yow alimsaaku soonku afaysasho wey can jamiici almuftiraati waxyaalaha wax afurinaya dhammaan laga afhaysto min duluuci alfajr laga bilaabo ilaa quruubi shams macaniyati lala qabo wey waxyaalaha wax afurinayo taba kutubada waaweyn baa lagu sheegay u fiirsow sida maalan soonka waxaa afurinaya ama waxaa yani maaragtay burinaya in wax la cuno maalintii wax la cabo asoo sooman xaaskiis inuu galmoodo u fiirsow waxyaalaha soonka buriga ka mid tahayow sidaasoo kale soonka yani maaragtay waxyaalaha yani maaragtay oo nusqaaminaya dunuubta nusqaaminayo hawaabintiisa waxaa ka mid ah xanta iyo yani isku dirka iyo waxyaalaha xunxun la dhigayso fuxshada iyo fisqiga la dhigayso waxyaalaha noocaasoo dhan ba keenaya markaasyow maa xukmu siyaami ramadaan bisha ramadaan yani soonkeeda xukunkiisu muxuu yahay xukmuhu waajiban wey in la soomo waa waajib waa fardu cayn wey qof kastoo muslim ah inuu soomo farad buu ku yahay soonka markaasi kutiba calaykum asiyaamu waatuu ilah yidhi subxaana wa calaykum baa layidhi dhammaantiin rag iyo haweenba waxaa laydinku farad yeelay soon baa lyidhi markaasi owi mataa furida asiyaamu soonka goormee la farad yeelay fi lcaami athaani sanadkii labaad lilhijrati owi soonka waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee hijiriyada ma arkaanu siyaami soonka arkaantiis waa maxay soonka arkaantiis waa maxay lisiyaami ruknaani soonka laba rukn ayuu leeyahay wahumaa labadaa rukn waxaa weeyaan anniyatu niyo wey tan koowaad qofka inuu niyeyso kow wey marka labaad alimsaaku can ilmuftiraati waxyaalaha wax afurinaya oo laga afhaysto soonka laba rukn rukniga koowaad waxaa niyo wey qofka inuu niyo la yimaado wey rukniga labaadna afhaysasho wey waxyaalaha wax afuriya oo laga afhaysto markaa sidaasyo wey bima yahbutu shahru ramadaan er, shaharka ramadaan muxuu ku sugnaanaya yacnii inuu soonka bilaabanayo muxuu ku sugnaanaya oo ku cadaanaya markaas wey biruyati hilaali bisha la aragtiyadeeda wuxuu ku sugnaanayaa soonka ramadaan bisha oo la arko ow tamaami shahra shacbaan ama shaharka shacbaan uu taab noqdo alaaثuuna yowman soddon maalmood uu ku taab noqdo wey habeenkaas bisha shacbaan soddonka ay tahay la arki waayo bisha ramadaan la arki waayo daruur iyo ay wax jiraan la arki waayo soddonka la dhammaystiraya shacbaan soddonka la dhammaystiraya habeenka habeenka ku xig waa kow marka iyada waa la soomaa hala arka ama la arkin soonka waa bilaabanaya sidaas weyn mal ayaamu maalmihii waa maxay allatii maalmahaasoo yaxrumu fiiha soomu soomka u xaaraam noqonaya dhexdooda wey maalmaha soonka uu xaaraam noqonaya dhexdooda waa maxay waa ka haddaba yowma alciid yowmaalciid ciidda labadeeda maalmood ayaa xaaraam noqonaya in la soomo waa maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciiduladxaha oo bisha dulxija tobankeeda ah wey labadaas maalmood soonkooda waa xaaraam iyo wa ayaamu tashriiqi hilibwirka maalintiisi maalmahoodii maalmaha hilibwirka hilbirku waxaa la yidhaahdaan dulxija maalinta tobanka marka yani la ciido saddexda maalmood ku xigo wey kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban wey marka dulxija afar maalmood isku xigta way soomaa soonka u xaaramya iyo maalinta sharaadna waa maalinta soonfurka ciidda kow ay tahay wey shantaas maalmood baa xaaraama in la soom wey iyo waa yowmu shaki yowmu shaki yoomu shakiga waxaa weeye maalinta bisha ramadaan ay soddonka tahay iyo bisha shacbaan maalinka ay soddonka ay tahay wey oo habeenkiina bisha la arki waayo maanta soddonka yomshaki baa la yidhaahdaa shacbaanka ay soddonka ay tahay maanta mala soomayo soomala bilaabi kar ninkii bilaabana waa ku dembaabaya dad badanba waxay ku ani waxa waaye intii oo shakshaki geli lahaa waaba iska bilaaba ku ma jirta wey bishii la arkaa shardi ah in la soomo ninka caqligiisa le inuu ra'yiga wax ka fiirfiiriyo ma soconaysa markaas wey waa ka haddaba sidaa wey maa ayaamu tashriiqi ayaam tashri maxaa loo jeeda ama hilibwarka maalis maxaa loo jeeda alaaatu ayaam waa saddex maalmood wey tali la xiriirta ciid aladxaa waa saddex maalmood oo ciiduladxaa la xiriirto ayaa la yidhaahdaa ayaam tashriiq saddex maalmood ma aragta ciiduladxaa la xiriirto wey ciiduladxaa tobanka sooma saddex maalmood ku xigta ayaam tashriiqa la yidhahda hilibwarka macna waa maalmaha hilbihii geela oo udexyada la gala iyo lo-dii la galay maaragt hilbaha maalmaha yani la saloolayo wy oo yani maaragtay la warayo inta la jarjaro la warayo oo la angejinayo si marka muddo loo isticmaalo marka sidaasyo wy ma taawuc min asiyaam sunafalashadu waa maxay soonka sunafalasha maxaa la yidhahda soonka dhexdiisa taawu maxaa la yidhahdaa soonka wy sawmun taawuca soomun soom wey sawmu hayri lwaajibi iska dhe haddii kale soonka waajibay hayrkiisa la layidhaahdaa soonka midka waajibka ramadaanka wixii ka soo haray ayaa waxaa la yidhaahdaa soomu tadawuc baa yidhahdaa waa soon sunna falasho wey ma afdalu soomin soon maxaa ugu fadli badan fii hayri ramadaan bisha ramadaan hayrkeeda la soomo oo soonsuna la soomo maxaa ugu fadli badan wey sawmu shahri lmuxaram shahrulmuxaram soonkeeda ugu fadli badan wey shahrulmuxaram aan ayaa ugu fadli badan sidaasi wey shahrulmuxaram soonkii ugu fadli badan waa maalinta bisha cashuura loo yaqaan ama zaka loo yaqaan maalinta ay tobanka tahay wey in la soomo sunno wey nabigan caleyh salaatu wasalaam madiina markuu soo galay markii ugu horaysa ayaa wuxuu la kulmay reer madiino oo soomaya welib gaar ahaan yahuud ay soomayso maalintaasyow oo bisha muxaram toban ay tahay nabigana calayh salaatusalaam maalintaas waa soomay asagoo dhahaya nimankan oo soomaya markuu weydiye waxay dhaheen waa maalintii nabi muuse la badbaadiyey dheheen saasaa u dheheen nabi muuse waa maalintii ilaahay fircoon yacni ka badbaadiyo fircoon ilaahay halaagayo wey noocaasa marka wuxuu yidhi muuse anaa ugu owleysanoo walaalkaygu ahaa buu yidhi mar nabigana waa soomay calayh salaatusalaam muxaram markuu soomayo hal sano ayuu soomay sanadkii labaad miya ayaaba lagu farad yeelayba ramadaanka lagu faralino cala salaam waa kaa sidaasi wey waa ka adaba sidaa wey maa jazaau soomi yowmi carafa yowmu carafa soonkeedu muxuu yahay wey yowmu carafa soonkeedu muxuu yahay takfiiru lkhataayaa yowmu carafa soomkeeda waxaa lagu dhaafayaa gifafka ama dunuubta bisanatin ah, hal sano qablahaa oo maalinta ka horaysay iyo wasanatin sano bacdaha maanta ka dambaysa waa laba sano wey yoomu taasic weytyani yoomu caraf waxaa loo jeedaa maalinta bisha dulxija ay sagaalka tahay wey xujaydana bannaanka caraf ay taagan yihiin xujayda ayaga bannaanka carafa taagan soon lagama rabo laakiin wixii xujaydaas carafa taagan ka soo haray muslimiinta meel kastay joogaan waxaa loo sunaynayaa inay soomaan maalintaas oo sagaalka ay soomaan waana ajar badan ba laga helaya laba sano dembigooda lagu dhaafaya maalintaa soonkeeda maalintaas sanadkii ka horeeyey iyo maalinta sanadka ka dambey labadaa sano dembigooda oo sakaa'irta lagu dhaafaya marka maalin aad u fadli badan wey u khayr badan wey in la soomo wey oo ummad muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala ku maraysa markaasi wey mal ayaamu lbiid waa maxay maalmaha caddada maxaa loo jeedaa waatu aad u ammaanay in la soomo hataa saxaabada qaar ka mid u faray inay ku dadaalaan soonka iyo ayaamulbaydka we ayaamulbaydku waa maalinta bisha ay tahay maalint ay tahay iyo maalint tahay min kulli shahrin qamariyin waana bil kasto qamari loo caanayo bil kasta qamari wey soma jeedid marka laga ramadan ramadaan dhammaanteed waa la sooma sooma kobiyo tobanka biloodoo kale waa bil kastaba saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban baa waxaa lagu magacaabaya ayaamulbeyd lagu magacaabaya macna sidaasi wey in la soomana sunno wey marka sidaasi wey in la soomo sunno wey waa ka saasaad leedahay laakiin bisha dulxija maan saddex tobanka ma la soomi karo saddex tobanka waxay ka mid ayaam tashriiqi ka mid mogtahay ma la soomi karo afar iyo tobanka la bilaabo ninka duu doono wey udkur sheekh khamsan oo min aadaabi siyaami shan oo soonka aadaabtiisa ka mid a ah sheeg asuxuuru suxuurtii wey wa tacjiilu lfidri afrukoo la dedejiyo wa qiraa'at lqur'aan qur'aanka akhrintiisaoo la badiyo aljiddu fi lcibaadaat cibaadooyinka oo lagu dadaalo salaatuleylka iyo yaa in lagu dadaalo adkaarta tasbiixda akhrinteeda lagu dadaalo maalaa yacni derbiyada loo fariisanin oo habeenkiina la jeedo cibaada lagu soo jeedo iyo waducaa cinda alifdaar iyo afurka agtiisaoo ilaahay la baryo subxaana wa tacaala marka afurka afka lagu qaadayo markaa ilaahay la bari subxaana wa tacala waa xiliyada ilaahay subxaana wa tacaala ducada ajiibaya wey xiliyadaas wey waa xiliyada ugu fiicanoo ilaahay subxaana wa tacaala ducada ajiiba wey wallaahu subxaana wa tacaala aclaa wa aclam